diwaan wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal ismaal wanagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniina taarikhda ku aasaasantahay siddeed iyo labaatanka bisha agost sanada labakun saddex iyo labaatan qodobada awaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah shirkii golaha watashiga qaran oo lagu soo gabagabeeyey magaalada dhulsmareeb qodobadii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay xilli madaxweyne xasan sheekh uu mar kale ku celiyey in xafiis loo fidinayo xubnaha shabaabka ah ee markaa isa soo dhiiba sida uu madaxweynuhu sheegay waxaad kaloo dhegeysan doontaan ciidamada dowladda oo la sheegay inay kasoo baxeen deegaano a ah galgaduud oo ay dhowaan qabsadeen wararkii ugu dambeeyey ayaad dhegeysan doontaan waxaad kaloo soo qaadan doonaa faransiiska oo ka mamnuucaya gabdhahu inay xirtaan markaasi cabaayadaha gaar ahaan gabdhaha muslimiinta qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtadaha ayaad dhegaysan doontaan ee mar kale ku soo dhowaada ogaal شجعي خفيفين heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a ah iyo barya aadamiga allah inaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad la'aanta allah inaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allah inaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allah inaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allah inaga nabadgesho qudhunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka xamaasiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo afaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allah naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilowna ee dhusmareeb waxaa lagu soo afmeeray shirka golaha watashiga qarankiisii toddobaad oo yeesheen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada marka laga reebo hogaanka puntland oo aan ka qeybgelin shirkan waxaa lagu sheegay qodobada kasoo baxay shirkan iyo ajendayaashii looga hadlay marka inay qeyb ka ahaayeen dhamaystirka howlgallada dib u xoreynta deegaanada ay weli ku sugan yihiin shabaabku iyo dardargelinta wejiga labaad ee dagaalka dhanka al-shabaab xasilinta deegaanada laga xoreeyay shabaabka iyo sidoo kale sidii looga fulin lahaa adeegyo bulsho dib u heshiisiinta bulshada ku nool deegaanada laga saaray shabaabka sidoo kale waxyaabaha kale ee shirka kasoo baxa waxaa kamid a ah in la laba jabaaro howlgalada sidoo kale loo diyaargaroobo wejiga labaad dagaalka dhanka al-shabaab oo la sheegay in si dardar ah lagu bilaabi doono marka lasoo afjaro wejiga koowaad ee weli markaa ka socda qeybo kamid a ah gobolada dalka waxyaabaha kale shirka golaha tashiga qaran kasoo baxay waxaa kamid ah xasilinta deegaanada laga saaray shabaabku oo loo arko barnaamij aada u weyn oo barnaamijka stabilisationka ah ama xasilinta oo ay horey xukuumaddu u waday lana markaa qorsheeyay in deegaanada laga hirgeliyo adeegyo bulsho si nidaamka dowladnimada iyo sidoo kale kala dambeyntuba loo gaarsiiyo deegaanada muddo badan ay ku sugnaayeen shabaabku waxyaabaha kale shirka golaha watashiga qaran diiradda lagu saaray waxaa kamid ah dib heshiisiin iyo nabadeyn bulsho oo la sheegay inay tahay mid muhiimad gaara leh sidoo kalena markaa ay ka go-an tahay xukuumaddu iyo dhammaan xubnaha golaha watashiga qaranku inay diirada saaraan sidii loo sameyn lahaa dib heshiisiin qaran sidii laisugu soo dhaweeyay bulshada soomaaliyeed oo markaa muhiimad gaara u leh xukuumadda waxaa shirkan ka qeybgalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagoo guddoominayay ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ku-xigeenkiisa saale axmed jaamac iyo sidoo kale madaxweyneyaasha jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug waxaa shirkan aan ka qaybgelin siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha puntland oo weli la aaminsan yahay in shirka uu kaga maqan yahay khilaaf markaa u dhexeeya isaga iyo villa soomaaliya intaa kadib waxaa gunaanadkii shirka ka hadlay madax ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo hogaamiyaasha dowlad goboleedyada madaxweyne xasan sheekh ayaa kamid ahaa xubnihii shirka golaha watashiga qaran ka hadlay oo isagoo ka hadlay muhiimadda shabaab ay u leeyihiin ama dagaalka shabaab u leeyahay xukuumaddu qorshaha ay dowladdu doonayso in lagu soo afjaro iyo muddada sanadka ah ilaa haatan guulaha la gaaray arrimo kale oo muhiim ah waa kan madaxweyne xasan sheekh waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego shabaab waxaa la dhihi jiray xaaqinka iyo dhulka xaaqinkaa dhammaado dhulkuna waa soo haraa shabaab waa xaaqinkaasiyo shacabkuna waa dhulkii shacabkaana soo harayo waanay muuqataa inuu soo haray oo maanta alxamdulilaah dhul dhul aanan muxuu ahay shan iyo toban sano lix iyo toban sanoo lasoo dhaafay aan la marin oo aan nabad lagu marin oo laga leexa jiray oo saacado badan iyo maalmo badan beryo dhan oo maxaa badan loo soco jiray yaa hadda isbeddelay markaan sii soconnana ilaahay idankiis waa isisii beddeli doonaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qof shabaab lagu fiirsanaayo oo looga haraayo oo raalli laga yahay inuu shabaab cawo ku sii hoydo dhulkooda ma jirto waa lagu soo socdaa waana laga saarayaa dalka haddii alla yidhaah nimankaasi dalka iyo dadka iyo diinta miday u tureen oy wax u reebeen ay wax u dhaqaaleen midna ma jirto miday ka xishoodeenna ma jirto mid ay u naxariisteenna ma jirto marka waxa aanay lahayn ayagu annagaa iska leh diinta annagaa leh dalka annagaa leh dadku waa dadka nagi annagaa leh marka muxuu ahay waa ka ceshanaynaa waxa aan leennahay iyaguna waxa ay leeyihiin maba laha ee meeshaay aadayaan ayagaa garanay waxaa soo haray eh, dalka soomaaliya oo dhan dalka soomaaliya dad aa dal aad iyo aad u ballaaran waay oo dowlado waaweyn oo caalamka maanta ka jiro ayuu laba jibbaar ama saddex jibbaar ka badan yahay afar jibbaar qaarkood dalkaasi marka maalin iyo bil iyo laba iyo sanad iyo si sahlan uma dhammaan karo laakiin si wakhtiga safarka ah ee halganka ah ee aan shabaab ku soo gaabinayno waxay ku xidhan tahay hadba inta tabarteenna ah oo aan gelinno haddii aan tabarteennoo dhan oo midaysan oo dhinac u jeeddo oo qalbi iyo qowlba ka midaysan aan u jeesanno wakhtigiisu aad iyo aad ayuu u soo koobmayaa sida madaxda iga horraysay ay sheegtay laakiin xoogaa haddii aan kala daadaadanno oo qaarkeed ay dhegta intay taleefon usoo diraan u sheegaan waryaa waa soo noqonaynaa iska jira oo qaarkood ay yidhahdaan wallaahi nimankii waa noo jeedaan oo qaarkood ay yidhaahdaan warheed dhahaya nimankan waa soo sheegnay kinibad meelay kugu dhaafayaan ee meelay kugu dhowrayaan midna ma jirto sooma noqonayaan dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa ha ogaadeeno sooma noqonayaan shabaab dagaalaan kula jirnaa goob dagaal ka dhacay sibay u ooli kartaa dhib ma laha laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku idhaahdaayey dib loo dhiganayo midna ma ahan dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa muujiyeen arrintaasi inay dhab ka tahay oo waddadaasi ay haynayaan sannad ayaa haatan la gaaray intii dagaalkaani uu socday waxaa la joogaa wakhtigii abaalmarinta oo dadka qaarkiis la abaalmari lahaa oo si maxaanku idhahdaa jamaaci ah oo wadajir ah loo abaalmari lahay oo qof qof loo abaalmari lahay ilaa ay hadda inta la soo maray way joogtaa dadka qaarkiis ee dadka soomaaliyeed ku qaldamay ama cabsi shabaab ha qalado ama maangaabnaan kale ha u qaldamo ama ulakac ha u qaldamee ayadana wakhtiga inta laysla xisaabtamo lagu eedayn lahay ama lagu ciqaabi lahay ama lagu ceebayn lahayna waa la joogaa ayadana waxaan ilaahay ka rajaynayaa dadka intiisa badan inay noqdaan kuwa la abaalmarinayo la ammaanayo haddii alla yidhaah ilaahay hadda anugu hadda ma garanayo cid la ceebeeyo ama la cadaabo ama laaba muxua ah wax looga dheelo ma garanaye laakiin dad badan ayaa ii muuqdo xusuustaydu ku soo noqnoqonaya oo mudan in la abaal mariyo laakiin fursad loo waaye fursadaheedii qaarna hadda ay joogaan qaarna ay soo socdaan kuwa nool iyo kuwa dhintay intaba haddii alla yidhaah kuwii dhintayna ilaahayay muxuu ahay agtiisa khayr iyo wanaag u jiraa kuwa noolna sidoo kale ajirkaas iyo xasanaadkaa ilaah agtiisa waa u jiraa laakiin waa magacooda ayaan annaguna sheegsheegi doonnaayo si ummadda iyo kuwa naga dambeeya iyo kuwa dhalan doona ay ayaguna ugu daysadaan oy dadkaa wan wanaagsan ee waxa wanaagsan sameeyey ay u daba kacaan oy ugu daysadaan ayaan magacyadooda iyo u sheeg sheegaynaa oo aan ugu soo celcelinaynaa wakhtigeediina waa la joogaa dadka soomaaliyeed inta ay soo arkeen kalsooni gelin waa ugu filantaan u malaynayaa iyo shabaab inaan laga noqonayn iyo shabaab inaanan dib loo loo waxaynayn iyo shabaab inaanu ku soo noqonayn meeshuu ka tegey kuma soo noqonayo ha soo dhuumaalaysto ha soo dhuukaalaysto meesha waddada bamba ha geliyo maxaanku idhahdaaye jaqda hawdka inta galo ciidamada waddada maraya dadka waddada maraya ha ka soo xabadeeyo laakiin waa intee waa sacdi sicii dhinta caanihiisi ninkii isku hallaynaya waa ninka shabaab isku sii hallaynaya maanta waa tageen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo markaa ku dheeraaday ka hadalka arrimaha ku aadan sida hadalka u dhigay shabaabku markaa gunaanad yihiin oo deegaanada laga saaranayay markaa xooga saari doonto dowladdu inaanay dib ugu soo noqon dhinaca kalena madaxweynuhu waxa uu sheegay in kaalintii dhalinyarada ee bulshada qeybeeda kala duwan oo culamaa udiinka siyaasiyiinta ay markaa qaateen doorkooda ku aadan dagaalka ka al-shabaab balse wuxuu sheegay in weli markaa doorka dadka waxhaysta ee gaar ahaan ganacsatada uu dhiman yahay marka la eego in deegaanada shabaab laga saaray muddo ka badan lix iyo sanana ay haysteen ee horumarka badan aanay ka jirin in laga dhaqangeliyo oo laga sameeyo adeegyo bulsho iyo sidoo kale iskuulo goobo caafimaad iyo goobo bulshada loogu adeego wuxuu sheegay in weli aanay muuqan kaalinta dadka waxhaysta oo sida muuqato madaxweynuhu ula jeeda ganacsatada waa kan madaxweynuhu mar kale ka hadlay dhinaca kalena sii sheegaya in xukuumadu mar walba ay ka go-an tahay in lasoo dhaweeyo siduu hadalka u dhigay dhallinyarada ay khaldeen shabaabku ee shabaabka u dagaalamaya oo uu sheegay mar waliba inaanay dhib ku ahayn xukuumaddu inay cafis u fidiso haddii ay markaa ka qoomameeyaan khaladaadka iyo dhibaatooyinka ay shacabka u geysteen isuna soo dhiibaan xukuumadda waa kan mar kale madaxweyne xasan sheekh dadka soomaaliyed meelka soo joogaan gaar ahaan dhallinyaradu doorkoodii way qaadatay culimmada doorkoodii ilaa xaddi waa qaateen abwaaniinta oo rag iyo dumarbale doorkoodii way qaateen siyaasiyiintu waa u taagan yihiin wayna wadaan welina way sii socotaa doorkoodii wuu sii muuqdaa waa yna qaateen waxaan leeyahay dadka inta wax alla u dhiibay ee waxhaysata ee ganacsatada ah ee hantiilayaasha ah doorkiinni weli waa dhiman yahay dadkiinnu dhibaatada ay qabaan ma dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydaan soo arag weli deegaanada shan iyo toban sano lix iyo toban sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi dadka ay maanta sugayaan waa dadka inta alla wax u dhiiba waxhaysta waaye allana waa kula xisaabtamayaa waxaas ay haystaan meeshaas meel ka fiican ood ku bixileed lama jirto reer hebel iyo reer hebelaa isdirirayaba beesaad ku bixidaaye reer hebelkaad dadka soo dila baasada ku sii jirtay qaaraanka ku dhiibi jirtay guubaabada ku bixi jirtay maanta ku bixi inay biyo nadiifa ah cabbaan in ilmuhu iskoor u helaan in ilmuhu dugsi qur'aan u helaan in gabdhaha meelay ku umulaan ay helaan in caruurta yaryaroo dhalatay meel lagu tallaalo ay helaan intaa ku bixi maanta barnaamijka xasilinta dadka soomaaliyeed oo dhan wuu u yaallaa xasilinta iyo adeegga dadku ay u baahan yihiinna hadba intii la karaa la bixinaa waxaan la karin la bixin maayo iskuul sar ahoo dabaqyaa ma dhisayno mid cariisha ma dhisi karnaa geed hoostiis ma waabi karnaa ilmaha wax loogu dhigo bata lagu baro ama dugsi qur-aanka lagu baro oo cadceeddana ka ilaaliya xabfarka iyo dabayshana ka ilaaliya maanta meesha ay taagan tahay waa meeshaas dadka soomaaliyeed dalka iyo dibadda meel kastoo ay joogaanba sidaasaan leenahay haddaan u soo noqonno waxaan rabaa mar kale inaan ammaano u ducayno bogaadinno geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed haddii ay yihiin ciidamada qaranka iyo haddii ay yihiin dadweynaha difaacayaasha bulshada macawisleyda odayaasha akhyaartaa ee gartay ee dhallinyaradii ayagoo waayeela inta maxaan ku idhahda qoragooda deegta saartay raacay culimmada daba kacday ee wacdiga iyo waanada ku hayso wiilasha qoryahaasita dhallinyara intay geed ka boodday tala ka boodaahaa la yidhiye inay dadkooda badbaadiyaan inay sharaftooda ilaaliyaan inaanay dhicin inaanay waxayn dadka mar kale waxaan rabaa inaan ku soo gunaado ugu celiyo garanwaaga garanwaaga ha layska ilaaliyo haddii shalay beledka magaalada garanwaaga iska ilaali oo guriga ha ka ijaaranin oo gaariga ha ka ijaaranin oo maxaanku idhahda ha yeeli lalahay maanta dadka soomaaliyeed ee miyiga ku noolaan leennahay iyo deegaanada bannaanka ah ku nool garanwaaga iska ilaaliya garanwaaga adigu wuxuu kugu soo gelayaa qaraabaysuu kugu soo gelayaa qabiiluu kugu soo gelayaa qabiilka kii shalay markii dadka la dhibayey lagula dhibayey ee dhibbanaayaa kugu qabiilahe kii wax dhibayey kugu qabiil maaha kii shalay ku dhibayey xoolaha kaa gurayey gabdhaha kaa boobayey adiga iyo maxaan ku raha dadnimadaada bahdilayey kaasi kugu qabiil maaha maanta hadda waa dullinimo meeshii ugu dambaysay inaad halkaas qabiilnimo intaad ka jirisa aad tiraa waa wiilkanag waa wiilkeennii waay waa garanaynaa waa naqaanaa maya kan muxuu ahay waa waa ka yimide kama imaanina waa lagu soo diray markii ay carareen kuwii madaxda u ahay adigaa laguu soo diray waa laguu soo celiyey adow kaa shaqaynayaa ciidamada qaranka u ka shaqaynayaa kuwa walaalihiisa istaagay inay xumaanta dadka ka bixiyaan rabe maxbuusleeda ayuu ka shaqaynayaa aakhirkana intuu bambe idiku tuuro idi qarxiyu cararayaa kuwii ka galbaday u ka dabagalbanaya ka daba tegaya ha walaashanin hadday dhab ka tahay oo soo noqday ou yimiday dowladda u dhiib waa dhowr marna waa dhawaana ku celcelinaynaa war wiilashu waa wiilasheennii waa nalaga xaday waa nalaga xaday hadday noo soo noqdaan waa wiilasheennii firnacayb uma qabno isirnacayb uma qabno ilaahayaa dadku hadday dembi galaan ay gacmaha kor u taagaan oo ay baryaan ilaahaa cafiyey annaga maxaaman inaan cafinno maxay culays u tahay waa la cafinayaa laakiin hadde waa inaan hallay cafiyo waa inuu yidhaah oo qaladkii uu dhacay oo uu ka qoomameeyaa oo maxaanku yidhaahdaaye meeshii uu ku galay uu ka tagaa meel kaloo wanaagsan tagaa oo ah maxaanku yidhahdaaye ou isbeddelaa isbeddel muuqdo waa inuu ka yimaadaa waa la cafinayaa waa wiilasheennii waxbaan baraynaa xirfadaan baraynaa aalaadka ama tuuliska yacni nolosha ayaan rabnaa inaan gacmaha u gelinno ou noolaado asoo karaama leh oo waxa uu shaqaystay cunaya oo ku noolaanayo ayaan rabnaa inuu noolaado waalidka iyo walaalka wiilka la xajeclaysanayo maalintaasoo wax kuu tarayaa dowladdu dili mayso bahdili mayso dullay mayso nolol qurxoon inuu ku noolaado aayihiis intaa u hartay cimrigiisa ayaan rabnaa intaasaan kala shaqaynaynaa ha qarinin ha la dhuumanin wiilku waa sidaas waa wiilka waa wiilkeennii meel nagama tago waxaan leeyahay wiilasha jira shabaab xaggiisa horena waana ka hadli doonaa marar badan oo soo socda laakiin waxaan leeyahay gabolku yaanu idinkugu dhicin meesha hadduu idinkugu dhacayna waagu yaanu idinkugu baryin ka soo noqda cadowga u soo noqda guryihiinnii u soo noqda dadkiinnii u soo noqda dowladdiinnii meel kuma harin shabaab odayaasha meel kuma harin agtooda odayaasheenna laftooda waxaan leennahay wiilashii dhallinyarada maahane aad tihiin khaatumaad joogtiin markaan ka bacdi caafimaad darraa qaarkiin qabaan waxaa u baahan tihiin inaad nasataan waxaa u baahan tihiin inaad maxaanku idhahdaay fursadda cimrigiinna inta idinkaga hartay inaad cibaadaysataan inaad ilaahay u towbo keentaan inaad dadkiinna cafis weydiisataan yaad mudan tihiin duurka ha ku rafaadina oo ha ku dhimanina macado sii cararayo sii ordayoon ordi karinna maalin walba yaan muxuu ahaay wiilal badani waxay u la'anayaan oday waayeelahoon ordi karin oo meesha inuu ka cararo aanan karin oo wiilasha meesha ku haayo wiilasha waxaan leeyahay xiska ha idiin soo noqdo soo noqda odayadana waxaan leenahay adeerayaalow inta idiin dhiman nolol fiican oo suuban iyo cibaadada alle iyo alla kacabsiga iyo karaamada iyo ciziga bini aadamku uu leeyahay ilaahay uu siiyey adigoo ilaalinayo noloshiinna inta dhiman cibaadadaas ku dhammaysta iyo deganaanshiyo carar iyo duur ha ku dhammaysanina madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay gulanadka shirka todobaad ee golaha watashiga qaran lagu soo afjiray magaalada dhuusamareeb dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya qeybo kamid a ah gobolka galgaduud waxa ay ku waramayaan in ciidamada dowladdu kasoo baxeen markaa deegaano dhowaan ay la wareegeen oo ay kamid ah yihiin wabxo oo dhowaan ciidamada dowladdu ay qabsadeen iyo sidoo kale budbud oo iyana isla galgaduud ka mid ah dhowaanna ciidamadu ay la wareegeen lama oga sababta keentay in ciidamadu ay kasoo baxaan deegaanada balse waxay ila xoogaarn oo xaqiijiyeen in ciidamadu ay ka soo baxeen saacadihii u dambeeyay markaa deegaanada budbud iyo wabxo oo ka tirsan gobolka galgaduud weli barnaamijka waraad la socotaan kahelena waad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal markana faransiisku waxa ay sheegeen in marka la joojin doono lagana mamnuuci doono dadka muslimiinta ah markaa caruurtooda iyo dhalinyaradoodu inay marka qaataan waxyaabaha muhiimka u ah inay isku asturaan sida cabaayadaha iyo waxyaabaha kale ay qaataan dadku arinta waxaa ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka faransiiska xili dhowaan ay dib u furmi doonaan iskuulada fasal sanadeedka laba kun saddex iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan faransiiska oo isagu muddooyinkii lasoo dhaafay tan iyo qarnigii sagaali tobanaad waday wax ka kabeddelka sharciyada loo yaqaano traditionalka ama sharciyadii hore ama xeerarkii hore ay ku dhaqmi jireen dalkan faransiiska ayaa markaa u muuqda inuu doonayo inuu saameeyo markaa waxbarashada babliga ah ama iskuulladu ay leeyihiin dowladda dadka badan ay dhigtaan gaar ahaan dadka muslimiinta ah qorshahan waxaa loo arkaa inay ku doonayaan inay marka kula dagaalamaan dadka muslimiinta ah ee dhaqankooda sida muuqata maadaama ay u muuqadaan inay markaa weli sii kordhayso tirada dadka muslimiinta ah ee markaa saameynaya faransiiska intiisa kale waana sababta keentay in lasoo saaro xeerar iyo shuruuc ay kula dagaalamayaan si ay u xakamayaan dadka muslimiinta dhowr jeer sidan oo kale sanadihii ay faransiisku soo saareen markaasi inay mamnuucaan xirashada waxyaabaha dadku muslimiinta dhaqankooda iyo islaamnimadooda iraarinaya tanna waxaa loo arkaa tallaabo kale oo ay u qaadeen faransiisku inay ku doonayaan inay markaa ku xakameeyaan kulana dagaalamaan dadka muslimiinta ah ee kusii kordhaya wadankaasi faransiiska waxaan go-aan ku gaaray in markaa la mamnuuco xirashada cabaayadaha iyo waxyaabaha kale ay xirtaan muslimiintu goobaha waxbarashada ayuu yiri wasiirka wasaaradda waxbarashada ee faransiiska gabriel attal oo isagu markaa wareysi siiyey telefishinka lagu magacaabo channel t f i marka aad markaa u socoto iskuulka ama kalaaska uma muuqan kartid qof awooda ama qof arki kara nuuca qofkan maadaama qofku uu wato dhar waaweyn taasi waxay u muuqataa arin kale ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka faransiiska gabriel atal waxaa muuqata markaa in weli qeyl usii raadinayo wasiirku go-aanka uu ku joojinayo laguna mamnuucayo in dadka muslimiintu xirtaan waxyaabaha ay ku ilaalinayaan dhaqankooda iyo diintooda islaamka sida cabaayadaha iyo waxyaabaha kale oo uu doonayo inuu ka mamnuuco haweenka dalkaasi ee muslimiinta ay ku nool dalka faransiiska arrintan waxay markaa u muuqataa qorshe faransiisku kula dagaalamayo markaa dadka muslimiinta ah dhowr jeer sidaan oo kale waxa ay soo saareen faransiisku go-aano ee u muuqda kuwa lagu xakameynayo marka la eego dadka muslimiinta ah ee ku nool wadanka faransiiska qorshuhuna waa in marka ay arkaan in saameynta iyo tirada dadka muslimiintu ee dunida iyo qaarada yurub ay tahay mid korodhay waxaana faransiisku ku jiraa dalalka aada ula dagaalamaa marka la eego dadka muslimiinta ah gaar ahaan haweenka waxay dhowr jeer hore mamnuuceen xirashada indhashareerka iyo waxyaabo kale oo markaa dadka muslimiintu ay isticmaalaan haatanna waxay markaa soo saareen go-aan ay ku mamnuucayaan in haweenka muslimiinta ee dalka faransiiska ku nool ay xirtaan markaasi cabaayadaha iyo dharka kale ay ku ilaalinayaan dhaqankooda islaamka dhinaca kalena waxaa la leeyahay donald trump oo isagu soo noqday madaxweynihii dalka mareykanka doonayana mar kale inuu loolan u galo doorashada la filayo inay ka dhacdo dalkaasi mareykanka waxaa uu wajahayaa weli eedeemo ku aadan xisdabamarin iyo sidoo kale kiisas dacwadeed ku furan isaga oo weli baaritaanadooda ay socdaan sidoo kale waxaa jirta in lagu eedeynayo in uu iibiyey ama lacago lagu iibiyey xarumo dowladeed oo markaa eedeyntiisu ay tan iyo intii doorashada ay soo socotay waxaana ninkan la doonayaa markan in weli kiiskiisa uu sii socdo xilli isagu uu orar ugu jiro inuu noqdo murashaxa doonaya inuu u tartamo xisbiga jamhuuriga ee uu mar kale loolan adag u galo doorashooyinka la filaya ka dhacaan dalka mareykanka master trump ayaa isagu inta badan waxaa lagu eedeeyaa dhaqan ahaan iyo sidoo kale inuu ka mid yahay madaxweynayaashii mareykanka soo maray kuwooda ugu qalafsanaa marka la eego habdhaqankooda siyaasiga ah go-aanada ay soo saarayaan iyo sidoo kale marka la eego kulug yeelashada waxyaabaha aan anshaxa dhaqanka ku wanaagsaneen marka la eego hogaamiyaashii mareykanka soo maray qaarkood aysan la gaar ahayn balse uu isagu la gaaryahay waxaana kiiskiisa weli ay ka socdaan oo baaritaano ku wada waaxda cadaaladda ee mareykanka iyadoo dhowr jeer hore la dhageystay kiisas dacwadeedkiisa oo eedeymo badan loo jeediyey isagu sidoo kale waxyaabihii lagu eedeeyey waxaa kamid ahaa inuu qaadacay natiijadii doorashadii ka dhacday novembar sanadkii dalka mareykanka dibadbaxyadii rabshadaha watay ay sameeyeen taageerayaashiisa weerarka ay ku qaadeen xarumihii dowladda iyo arrimo kale oo weli markaa dacwadeyntiisa ama kiiskiisa lagu haystay ay socdaan weli ogaal aad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan markan xad ku soo dhawaataan saaxiibayaal xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kulan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii afar afariy labaatankii saacee u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku dhagaysataan sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinay cabdirashiid ibraahin iyo ifraax axmed xuseen waa hagaag ifraax waxaanu ku bilaabeynaa hadalhaynta muddooyinkii ugu dambeeyey aadka loo hadalhayay magaalada dhuusamareeb muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxaa ka socday shirka golaha wadatashiga qaran shirkaasi badi waxaa lagu hadlay wejiga labaad ee ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kaleeto in gebi ahaanba soomaaliga laga sifeeya al-shabaab waxaynu ognahay in shirkaasi uu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kaleet waxaa qayb ka ahaa madaxweynayaasha maamul goboleedada sida madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaaliye qoorqoor sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftigiren sidoo kaleeto madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe sidoo kaleeto e, gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada muqdisho e, gudoomiye madaale sidoo kaleeto ra-isul wasaaraha soomaaliya markaa mas-uuliyiinta ka qaybgasha shirkaasi badi waxaa looga hadlayay la dagaalanka ka dhanka al-shabaab marka shirka waxyaabo badan ayaa kasoo baxay weliba cabdirashiidow shirkaasi sidaan ogsoonahay waxaa ka maqan madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni aad iyo aad eh, sidoo kaleeto madaxweynaha maamulka puntland isaga horey waxa uu sheegayba in uusan ka qaybgeli doonin shirka golaha wadatashiga markii saddexaad ayuu ka maqan yahay mar magaalada muqdisho shirka golaha wadatashiga qaran ayaa lagu qabtay shirkaasi oo ka maqnaa sidoo kaleeto mar magaalada eh, baydhabo ayaa lagu qabtay oo madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shirkaasi ku casuumay oo ka maqnaa marka ugu dambeysana magaalada dhuusmareeb ayaa lagu qabtay shirkaasina madaxweynaha maamulka puntland saciid abdulahi deni uu ka maqnay waa cabdirashiid oo dhanka iyo hadalheynta haddii aan halkaasi uga imaano markana haddii aan eegno dhanka qormooyinka dhaqamada ugu horreysa dhankayga ma og tahay in mar kasta ee aqligaagu yaraado in carabkaagu uu dheeraanayo isbeddel yar oo wanaagsan ee aad joogtayso ayaa noloshaada ka dhigaya mid qurux badan wax kasta oo wanaagsan wakhti ayay u baahan yihiin duruuftu waxa ay kaa dhigtaa qof adag oo khibrad leh geeridu waa run xanuun badan halka noloshu ay tahay been qurux badan ha ka quusan bilowga waa kan mar walba ugu adag ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey noqo mid samir badan maxaa yeelay waxyaabaha ugu quruxda badan waxay u baahan yihiin wakhti qormadan ayaan ka soo xignay qof baraha bulshada ku soo gala mar la arag ugu dambeyntiina qurmada ugu dambeysay dhankayga waxaa lagu bilaabay sidiitan waa qiso aad i aad u xiiso badan waxaana lagu bilaabay cali bin abi taalib isagoo waxba haysan ayuu doontay gabadha rasuulka salallahu caleyhi wasalam faaduma markaas ayuu rasuulka weydiiyey haya caliyow maxaad haysaa oo aan gabadheyda kugula meeriya isagana waxa ugu jawaabay waxba rasuulka salallahu caleyhi wasalam isagoo xaaladiisa ka warqaba maadaama uu xafadiisa ku koray adeerkiisana uu dhalay ayuu ku yidhi orod cambuur biraadka aad haysato soo iibi si aad meher uga dhigto kadib cali suuqa ayuu aaday si uu cambuurbireedkii usoo iibiyo suuqa ayuu waxa uu kula kulmay cuhmaan bin cafaan kaasi uu weydiiyey waxa uu suuqa uu kasoo doonay isagana waxa uu u jawaabay cambuurbireedkan ayaa iibinayaa si aan gabadha rasuulka sallahu caleyhi wasalam meher aan uga dhigo cuhmaan isaga ayaa ka iibsaday waxa uuna ka siiyey lacag dhan afar boqol oo dihraan sidaasina cali bin abi taalib ayaa ku guursaday faatuma qisadan waxaynu kasoo xiganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir xubintii bandhiga warbaahinta bulshadana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa cabdirashiid ifraax oo idin leh nabadgelyo xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqlayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal qaybii dambe ee barnamijka la ugu dambeyntiina hogaamiyaha mucaaradka dalka zimbabwe waxa uu sheegay in doorashadii dalka ka dhacday ay tahay mid waxba kama jiraan ah oo ay markaa ku shubasho ka dhacday la musuq sidaa darteed marnaba aanay aqbali doonin natiijada kasoo baxda doorashada emerson ayaa kusoo baxay doorashada sida ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada dalka zimbabwe ninkan oo siddeetan sano jir ah ayaa helay labaiyo konton dhibic lix boqolkiiba oo guud ee la dhiibtay halka afar iyo afartan boqolkiiba uu helay hogaamiyaha mucaaradka nelson kamisa oo shan sano jir ah hogaamiyana xisbiga loo yaqaano citizens coalition for change c c c waxa uu sheegay in markaa marnabo aanay aqbali karin natiijada doorashada maadaama uu ku eedeeyey xubnaha xukuumaddu inay musuq maasuqeen waxaa la xadayaa codka kadibna waa lagu shubanayaa taa miyaynu aqbali karna ayuu barta twitterka kusoo qoray master kamisa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka dalka zimbabwe master emerson mangagua madaxweynaha dalka zimbabwe oo sideed jir ah ayaa isagu waxa uu ka hadlay madaxtooyada dalka wuxuuna sheegay inay waxba kama jiraan tahay in natiijada doorashada ama lagu shubtay si guudba doorashadii dalka zimbabwe ka dhacday markana dhegeystayaal ad ku dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahajadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal haduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa baarlamaane waxaa la yidhi qayla badanayaalow dadkii way isqulqulatayne qarnigaani kuma sii jiro qaraxyadou dheer qarni waliba sabankii qoraxiba dharaartee qoonkii waliba agarashadii walee lama dhihin war cabdullah waxaa kaloo la yidhi nin qabweyniyo nimaanuba qabin isqaniine ha isqadaariyeene anina weliba dheegi jiray qalabka dhulkiina u qaata waa qodaale dhammaan ka wada qaybgala war waxaa kaloo la yidhi ninkii qayrki lo xiirayo war waxaa kaloo la yidhi qadar dhacay caanan ma leh qaladna waa la sixi jiray warbawana waxaan dhihi lahaa qaynuunka iyo xeerka quranee dalka u yaala kii naga qalday qumin waay waa qabasho alla qabaygu waa qabasho qarandumisku waa qabasho soomaaliyay qabasho war waxaa kaloo la yidhi qaabiil bahabil markuu qonsaduu dilay waarkan gacalow anna qayrkay ka rabay kama quusanaaye eh. waar maxaad u ohan weyday war dhammaantiin waxaad ka tagteen eh. qortaada dheere eh. lagu qoray cabbaaryaha markaad xaggayga usoo qallo qalloocisaaby maliqdaa iqabataa war cabdikuusow xeer iyo sharci fanaaniinta u degan ma jira miya war xaaladdu maanta waxay maraysaa haddaad hadli karto waad heesi kartaa waar dalal aadu hurudaayo waxba dunida kama ogid war kalemaanay war ma haysiine shirkii madasha wadatai shirkigu waa socdaa war shirkii u dambeeyey shabaab uaal agaarkiisa ku yeesheen waa burburayoo lagu kala kacayaa la yidhi oo hadda shabaab weli waa shirayaan miya qurbo wasaakow qolo shabaab ahoo guri ku jirta ayaa roob ongodkiis maqashay baa la yidhi hadda ceerin culi calooshu laayahay orodkii ka baxay waa la yaabaa layidhi war bashirdheerow hadda ka hormadeeya oo xilli jiidaa la joogoo beertiisa falanaya ayaa rasaas iyo madaafiic daryankeeda maqlay markaasuu yidhi madaraakooy allow madageena kaweel obow bambu madaxa u dhigtay waryaa shabaabka onkodka maqlay warkaaba ka darana warkaa qasinine shirkii madaxdu waa socdaa inta badanna qodobaday ka wada hadleen waa ku heshiiyeenaa layidhi waar muusabixii cabdiraxmaan cira iyo salebaan nuur shirkoodii eeka maxaa ka soo baxay war orodoo anugu buuqina reerihiina aad warba wadani shirki kuma jira doorashadii qof iyo codkahayd buu diyaarinahayaa war shirku markuu soo dhamaado madaxweynuhu ceeldheer iyo ceelburtau ku hormaraya waar tee lagu hormarayaa maahee muuse gooja cadee lagu noqonayo ballan buu ku qaaday warwaaqlow reer alaasxaanad waxay dhaheen xuduudda saligaan ku soo xidhinay war xuduudda somalilan waa garowa agtiisa ma ingiriiskaa ku siiyey war kalamaaney nin caaqil ah waxaa la weyddiiyey muusigada noocee xaaraan ah markaasuu ku jawaabay muusigada xaaraanta ah waa saddex nuuc intaan ogahay waa kow ka yeeraysa mindiyaha ay hilibka ku goosanayaan dadka lacagta leh ee ku dhacaysa dhegaha kuwa fuqarrada ah labo ka yeeraysa rasaasta lagu ridayo kuwa laga gardaran yahay ee ku dhacaysa dhegaha kuwa la dulmiyey saddex shanqarta ay samaynayso marka la tirinayo lacag musuq lagu sameeyey oo ay maqlayaan kuwii laga musuqay warkaramaanay war mahaytan amisongay admis wayileraw magorada shabeelliga hoos ahaan roogaan waliba taawiya ino haalyo aadin sababtoo ee ah maalin walba dad shaab ee ebarka dhikaayan war madayow amisoomasi buulmareen loogu galay argagaxa ku dhacaya wixii nuuxsaduba gantaal ay ku dhufanayaan war hadda halidon guuyanga sagaalsaa u dheegna duqeyenga leleeye dad masaakiin aynaka dhaawaen guddoomiye ku-xigeenka degmada aa u dheegnan wali erey nimankuun hata ka hor la hadalni magaaladun isan duqeysan ciidanka dawlada rooga erni dad shacab aho masaakiin aho beerale eenaka nooliyin marka maatadanka meermeeraystaan regisinhay meelo dheera jira hogantaalka meelo dheera xaggaa lagu riday eh. xaggaa lagu shiray waxbaa la dilaa badanaamadaafiic la ridaa badanaa xaggaa la qarxiyey eh. xaggaa laga qaxay waxbaa la qasaa badanaa carara badana xaggaa laga galay xaggaa laga qabtay shabaab carara badana khawaariij ordaya badana gaadiid la qabsaday goodshacadda la galay buuraa la koraa badana muuse biixina dhaar badana bow dagaala sokeeye naga daysa warkiisa maanta khawaariij baa lays hayaae eh? eh. eh. gusha u horseeda gerida dishaay gedka habo war bashiiro waxaad ka tagtay eh. gobanimada waa loo go'a godka akhiriyo ilbaa loo galaa gowracatada weli garaniney gedka hago waar godadka nimanka gafuurka duubtaa galae maxay waran weydeen eh. gobanimadu eh. waa geed ku baxay dhiigga geesiga aryaadhaha samigay cabdullana qawaariijta wuxuu yidhi how geed hoosle lamadisagaar geeskow marab awowla guur geed hoosle lamadisagaar geeskow marab awowla guur war kalemaanay war mahaysiina waxaa kaloo la yidhi jubbada hoose jannaay cabdalla agteeda nimankiioo is urursaday ee cirka looga soo dhacay hadda damta iyo digta ka yarta waa la yaabaa la war wasiirka gaashaaniga kenya aadan bare ducaale wuxuu yidhi ciddii aan ogaanin ay shabaab la shaqayso tallaaba ay addaan ka qaadaynaa ma ogeyn yaalkaani marayana cadan ka yeelayna ma jirto qof kastoo kenya joogana waa lala socdaa waan walla weynay maxaa idinku qof kastaba ula socon weydiin waar waa la xidhay war ma haysaane waar ma godka ay ku jiraan may dambeele ka haysada war garaam waa la xidhay war ma haysaane wanaa kasbiidna oo qamaarkii miyaan weli la xidhin war wasaabkaan anigu aqaanaa kaayaan layga xidhin halaydaayo war ma adaa xidhi kara war beeso xitaa haddii la xidho iyadaa isfurdaamisa haarangna hataad ka jarte war kalemaanay hana daalinine dhulkan kaala fooga ogaadiyo labadeennan kala dheer yo isku soo dhoweeya naw dhandhaan haddaanahay adna dhoohanaa tahay xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guud waa inaga intaa dhegaystayaal barnaamijkii ogaalood kala socoteen k ln anigoo cabdixaxiis siciid beerada barnaamijka ila socodsiinay salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo